بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii saddexaad ee ka mid ah min النبdة الزakiya fi اlqawaacid الأصliya waxaynu ku soo jiray muqadimaadkii ku saabsanaa cilmiga iyo daliilka iyo nadarka iyo xukumka cilmigii marka istilaaxaadkiisii ama musamayaadkiisii ayuu wadaadku soo waday qaybtii saddexaad oo asharu ilaaqaad uu ku sheegay imaamku ayaa inoo dambaysay oo loo jeedo yaqiinta ama shayga qaciga ah oo ahaa waa xukum jaazima oon aqbalin ama ixtimaalin wax kale oo waafaqsan waaqca iyo xaqiiqada jirta daliilna uu keenay muujib marka waa kii ka soo hadlay marka shakigii danigii wahmigii haddana ictiqaadkii faasidka ahaa jahligii murakabka ahaa kadib nisyaan iyo sahwi iyo soo kala qaaday waxaa inoo dambaysay marka muujibkii daliilkii waajibinayay cilmigii yaqiinigaah ama cilmigii qaciga ah wuxuu sheekhu usoo qaybiyey imaa mufradu min xisin aw caqlin aw murakabun minhuma aw murakabin minhuma xisi xawaasta shantaa wax lagu gartay inuu yahay shayga aada xukuntay eed go ka gaadhay in caqligu uu ku tusay oo uu si aan shiki aqbalin iyo ixtimaal kale iyo inuu yahay muujibku daliilku murakabun min alcaqli wاlxisi mid walbana wuxuu faa'iidaabuu sheekhu soo yidhi cilmi daruuri ah oo yaqiini ah laakiin wixii istidlaal caqli ah lagu ogaado ka asagu waa cilmi nadari ah oo ma faa'iideeyo daruuro ma faa'iideeyo xisigii buu soo qaybiyey wuxuu ku yidhi labuu noqdaa imaa daahir wa imaa baain xisigii muujibkii cilmigaa yaqiiniga keenaya daruuriga xisiga ama waa mid muuqda ama waa mid qarsoon kii daahirka xawaastii shantayd buu kaaga dhigay samcigii iyo basarkii shamigii lamsigii iyo muxuu ahaa dawqii shantaasuu kaaga soo dhigay kii baatinka ahaa waa waxyaabaha aada gudaha ka dareemayso masale hadda haddii la sharxo oo aad fahanto maxaad dareemaysaa inaad fahantay waxaad og tahay inaad garatay inay ku dhacday waxaad naftaada ka dareemi in aadan fahmin ama ay kugu adag tahay annagu ma aragno wax noo muuqda ma ah laakiin adaa waxaad ka dareemaysaa wajdaankaada gudahaad ka dareemaysa hawsha haddii adoo masalada aan fahmin oo in ku dhicin oo wadaad aad jeceshahay kitaab jaamica ku maro inaad fahamtay maxaad aaminaysaa waxaad hubtaa wadaadku inuu beenaalayahay seed ku hubtaa halkan aad ka dareemaysaa yani cilmigaa yaqiiniga dareemaysa halkan ayaad ka dareemaysa waxaa ka mid a juuci iyo khawfki iyo amci waxyaabahaas oo dhanba waa marka xisigii baaطinka ah ka ixsaasi الnafsi bijuucin aw bicilmin bishayin wayusama اlmudraku bihi alwijdaaniyu wakila اlxisayn yusama almushaahada mushaahadaat baa la yidhaahdaa qismigaas lagu ogaaday bixisin ظaahirin aw bixisin baaطinin macluumaadkaasi waxaa la yidhaahdaa mushaahadaat muujibka aad ku ogaanayso daliilkii waajibiyey ana waxaad odhanaysaa waa xisi ama daahira ama baaطina waa anigeedu odhan jiray midkan dambe ee xisiga baaطinka ah masaa'il badan baa ku xidhan masaa'ilka loo yaqaano iimaaniyaadka iyo kufriyaadka oo dhanba ee loo yaqaano acmaal اlquluub meeshay ka baxaan weeye meeshay ka baxaan weeye waxaana iyagu inta badan ay u khuduucaan macrifo hore markaad ogaato shaygan inuu quruxsan yahay waad jeclaanaysa markaad og inuu foolxun yahay ama dhibban yahay ama dhib badan yahay waad nacaysa shaygan markaad ogaato inuu dheef leeyahay waad jeclaanaysa markaad ogaato inuu dhib leeyahay oo mudar mu'di yahay waad nacaysa karaahiyadu iyo boqdow nacaybka iyo kohsigu jacaylka iyo wixii la halmaala waa waxaa weeyaan waxaa lagu ogaadaa bilxis اlbaطil waana shay ka dhasha macrifo daahir ah macrifo daahir ah sidaa darteed markaad ogaato rasuulku inuu rasuul ilaahay o xaqa yahay ma'aairtiisa mucjizaadkiisa baraahintiisa wanaaggiisa markaad ogaato qalbigaada waxaa gelhaya jacayl aada jeceshahay oo aad raacayso ood ku dayanayso oo tilaabo walba uu qaado ay kula saxan tahay oy fiican tahay ood jeceshahay mar haddii jacayl iyo weynayn iyo qadarin qalbigaadu uu galay ma dhici karto ruuxii noocaas ahaa inaad caydo aad nacdo aad aflagaadayso aad quurhsato ma dhici karto maxaa yeelay qalbigaada waxaa u horreeyey jacayl dhab ah oo saadiq ah oo yaqiini ah oo uu dhaliyey macrifo hore ood u yeelatay idan waxaa ku khaldamay marka wadaado badan baa qadiyadda jahmiyada muctasilada ashaaciradoo dabadhoon u ah jahmiyada maaturiyadeeda dambeo laftirkooda kuwaa dabal rucleeya waa masaalkay ku khaldameen idan xisiga baatinka waxyaabaha lagu ogaaday kadibna uu kugu dhibco jacayl kugu abuuray ama uu nacayb kugu abuuray waxaa loo yaqaanaa axwaal اlquluub acmaal اlquluub ayaa la yidhaahdaa gaalnimada markaad ogaatay xumaanteedii iyo liidnaanteedii iyo ba'naanteedii rabbi inuu necab yahay diintuna ay cambaaraysa aad ogaatay iyo waciidka laga ratibay iyo cadaabka ka laasimhaya maxaa kuu gelhaya qalbigaada nac baa gelhaya karaahiyaa gelaysa وkrha ilaykum اkufra واlfusuqa واlcasya idan mid walba afcaasha daahirka ah ee iimaan iyo kufri ah waxaa ka hoos ku hoos naban jacayl wixii wanaagsanaa aad jeceshahay iyo nacayb aad necab tahay wixii xumaa haddii marka aad fahmdaradaadu ay ku gasho rasuulka ood jeceshahay kitaabka qur-aanka ood qadarinayso allood jeceshahay ayaad aflagaadayn kartaa ood ku xadgudbi kartaa ood quudhsan kartaa weliba adoo sida u jecel ma dhici kartaa abadan idan masalada baabku ay ka baxaan wey qolyaha marka u qaatay qalbiga waxaa galoo dhanba inuu yahay cilmi iyo macrifo faqad oon maxabe iyo boqdi aan maslada aan fiirinin ama aan xisaabsanin dhoobbaa meesha ku khaldama maslaة اlwalaa wاlbara meeshay ka baxdaa sidaa ah xub اllahi wa xub rasuulihi wاlmuminiin baa halkaa bqd اkufaar iyo acdaa ullahi nacaybkooda halkaas masladu marka waa masalo uquduucaysa buqdi iyo xub asalkooduna waxaa dhaliya macrifo lann waxaan dadan garanin inuu dahab yahay naafico wanaagsan ma jeclanays haddaadan garanaynin waxa inuu yahay balaayo sun iyo waabay nici maysid bacdamaa shayga aada ogaato ayaa waxaa galaya qalbigaada nac nac baa gelaya ama jacayl baa gelaya rasuulka inuu rasuulka ilaahayaa ninkaan ogayn mana jeclaanaya maa nacaha markaad ogaato inuu rasuul xaqa yahay yada wanaaggaa uu wada ama aad ku jeclaan ama aad ku nici haddaad ku nacdana gaalada hadda abujahlo hogaaminhayay baa tay haddaad ku jeclaatood ku rumaysood raacdo oo wax walbana aad ka tanaasusho oon rasuulka itibaacaysa aan ka ahayn waxaad noqonaysaa mumin dhab oo khaalisa masaladu marka masalo sidaa ah weeye marka farqun bayna macaarif اlqalbi wa acmaalihi farqi baa udhexeeya acmaal اlquluub iyo macaarif اlquluub sidaa darteed bay wadaadaha qaarkood iimaanka dheheen waa tasdiiq markaad shayga ogaato waxaa ka dhalanhaya cilmi walba kullu macrifatin laha aar ogaal walboo shay aad ogaato raad bay leedahay waxbay dhalisaa waxbay ka tagtaa shaygii inaad jeclaato ama aada necbaata ka dhalnay inaad shaygu haddaad jeclaatana maxaa imanaya inaad doonto ood samayso ogaasho jacayl ku dhaqaaq inaad hesho ogaasho wuxuu inuu xun yahay nacayb aad ka hosato shaygii kadibna kacara aad ka cararto waa saddexdaa shay oo isdaba taagan macrifo horaysa xubbi iyo karaaho qalbigaada gala kadibna waxaad necabtahay maxaa la yaqaanaa in laga cararo waxaad jeceshahayna lagu cararo so sidaa un maa sidaa darteed buu qur-aanku yidhi walow kaanuu yuminuuna biاllahi wالnabiyi wma unzila ilayhi ma اtakhaduum wliyaa falkiiba qur-aanku ka hadlahay haddii nacayb gaala qalbigaada uu galay ma dhacdeen inaad u hayliso haddii jacayl muslimiin qalbigaada galay ilaahay rasuulkiisa ma dhacdeen inaad ka hayliso qur wuxuu kaala hadlahayaa axwaalu اlquluub wa acmaal اlqalbi kaalama hadlahayo macaarif waad og taas macrifaa la yidhaahda gaaladu waxaad badanood ogtay og tahay lagu kala baxay waa maxay waa camalka xubiga iyo buda maslada marka aad loogu bara ka socono sheekhu wuxuu u gudbay daliilkii labaad ama muujibkii labaad ee ahaa caqliga maxdiga wاlcaqliy اlmaxdu aw asarfu cafwan yacni caqliga khaaliska en xisi la soconin saddex biln kugu soo qabay xisi mufrad ah iyo caqli mufrad ah iyo murakabun min alxisi wاlcaql caqligu inoo bilaabay laba isagu noqdaa caqligu daliilka caqliga waxaa lagu ogaaday laba mid un weeye inuu daliilka caqliga faa'ideeya daruuro iyo inuu faa'iideeyo nadar yacni dhanni ayib labadaa mid wey kii u horreeyeyba inoo bilaabay oo ahaa muujib alcaqli aladi yuujib اlqaطca wاlyaqiin iyo daliilka caqliga ahaa aladi yuؤaddii ilى اlcilmi الnadari cilmi nadari istidlaali ah oon yaqiini ahayn labadaasuu qaybin doonaa midka caqliga ee muujibka caqliga maxdiga ee daruuriga laba u qaybin doonaa awaliyaat iyo fiطriyaat awaliyaat iyo fiطriyaat tiibuu marka bilaabo sheekh wuxuu ku yidhi wاlcaqliyu wاlmuujib اlcaqliyu way haatee ima bibadihati ima an yuujiba اlcilma weeye cilmiga inuu waajibay bibadiihati fiirhoraadba badihadu wadaado horada waxayna dhihi jireen fiirhoraad sabab bac indhaha ugu siiso ama aad dareentaba horaad go-aan ka qaadanaysa maxaa yeelay fiirhoraad baa la yidhaha badihadu ima bibadihati ima bidaruurati اlcaqli buu ujeedaa bibadihati ima ay bidaruurati اlcaqli inaad shaygii ku ogaato fiiro horaad baad ku garato oo uun shiki aqbalin ixtimaal aqbalin waaqici waafaqsan yahay wixii o dhan uu dhammaystiran yahay wuu miaale wuxuu ihi bian yakuuna tasawur الطarafayni kaafiyan fii xusuuli xukmi الnisba uu kuu sheegay goormaa la odhan karaa waa fitri shaygaan waa daruuri cafwan waa awali ama waa badiihi ama waa daruuri wuxuu yihi bian yakuuna inuu ahaado tasawur الطarafayn labada طaraf fahankooda aad fahanto طarafaynkina waad soo marteen mawduucii iyo maxmuulkii abarkii iyo mubtadihii ficilkii iyo faacilkii ifadii iyo mawsuufkii musnadkii iyo musnadu ilayhi labadii araf wey labadan gabal jus markaad fahantada macnahooda waxaad xukumaysaa hawshu inay sidaa tahay nisbadii go-aankii baad gaadhaysa ir horaad marka saasaa loo yidhi badiiha iyo daruura saasaa loo yidhi ban yakuuna inuu noqdo tasawur طarafayn labada dacal ama labada gees fahamkoodu kaafiyan mid ku filan fii xusuuli xukmi nisbati aanada xukumkeeda inuu hirgalo aanadii xukumkeedii ila waanu soo nidhi mawduucaad ayaad tasawuraysa kadibna maxmuulkaad tasawuraysa haddana waxaad fahmaysaa od suuraysanaysaa aanada aanada marka xukumkii ka dhalanlaabaad ridaysa ilaan aanadu waa xukumkii ood suuraysato kadibna waa inaad riddo ood ga-aamiso wayusama waxaa lagu magacaabaa alcilm albadihi la yidhaahdaa cilm albadihi ayaa la yidhahdaa ayib marka waxaasoo dhan cilmi badiha la odhanaya macluumaadkii maxaa dihi badihiyaad waxaa kaloo la yidhah wlawaliya awalina waa la yidhahda awaliyaadna waa la liannaha culimat biawali nadra wey fiirada u lagu garanaya dareenka u horreeya kugu soo dhaceed saa u fariisay baad ku fahmaysa wax usii baahan baaritaan iyo istidlaal iyo fikir iyo dhibmidna ma ah badihina waa maxay fiiro horaad weeye ama waa awalu maa yaqacu laka weeye inuu yahay markaa macluum yahay maxaa awali marka loo yh waxay dhahn waa qadaaya tuujadu murtasimatan fi الdihni waa qadaaya iyo axkaam iyo go-aanno aad helaysa maskaxdaada inay ku daabacan tahay maskaxday ku daabacan yihiin maskaxday ku daabacan yihin inaad adigu jirto ood joogto hadda ma fikir bay kaaga baahan tahay abada fikira kaagama baahan macluumaadka waa macluumaad aad moodayso markii aad dareento ama aad sheegtaba ama aad maqashoba in weligaaba aad taqaanin xilli aad baratay ma taqaanid xilli ay kugu soo birto maskaxda ku duubantay ma taqaanid waxay ku miaaliyen sheekuna miaal buuba keeni doonaa insha allahu tacaala kale alkul acdam min aljuzi gabalku iyo iyo buuxu bar iyo buux keebaa badan buuxaa badan seed ku ogaata dee waa la yaqaanaa baad leedahay oo dee seed ku garata war waan aqaana wax waalan baatan indhaaf baad la soo istaagaysa maxaa yeelay waa waxaan u baahnayn in laga fikiro ama la baaro alwaaxidu nisfu اlitnain baa tiri halku waa laba niskeed waa iska macluum waaxid inaad suuraysato keliya nisna suuraysato labana suuraysatay ku filan tahay markaad waaxid wuxuu yahay fahanto horta waaxidna waa kow haye nisna de waa kala badh inainna waa laba idan waxaad leedahay alwaaxidu nisf اlitnain alaaثaad fahantay macnaheedaas alaaثa marka waxaad dhihi kartaa waaxidna waad fahantay alwaaxidu waa uluثu alaaثati alwaaxidu waa uluثu alaaثati haddaad saddex taqaano ulu macnihiisana aad fahanto go-aan baad qadanaysaa inuu halku yahay saddex meelood meel oo saddex eh, loo qaybiye meesheed inuu yahay waad fahmaysa marka waxaasoo dhan marka waxaa la yidhahdaa eh, amilada ay qolyaha mas-uuliyiintu sheegaan ama mutakalim waxaa ka mid a ah, eh, ana shay laa yakunu fi maxalayni fi zamanin waaxidin fi wqatin waaxid hal shay wadaadka cabdiqaadir ama geedi ama cali ama jaamica ee hal sikin ama hal daqiiqo ma joogi karo fii maxallay msud bilaal buu dhex fadhiyaa haddana hidaaya u dhex fadhiya hadduba dhex fadhiya anaa anna waan kaga soo tagay anna waan kaga soo tagay halkaas iska hor timaadeen suuragalba ilmihii loo akriyo ama lgu loo sheego ma dhagaysanayo ma yeelay lanna waa shay mukhaalif libadaa'ihi اlcuquul lidaruuraati اlcaql kaa dhagaysan maayo haddii laakiin adugu ay shuba kala ku gasho daruuriyaedkood beeninays wadaadii ku xilfuray inuu mid walba xali sheekh cabdiqaadir la barya warkiisa wad haysaan baan umaynaya ee suyuud intii la weydiiye uu fadwado yidhi midna kaama furmin nin baa ku dhaartay xali sheekh cabdiqaadir inuu ila baryayo gabalki dhaciisa laga bilaa waa beri saacadna ima faaruqo midkaan isna waa ku xila dalaaqay saddexda in suyuuddu lagu xumeyna waa dhici karta way soo guriyeen wadaaduhu marka suyuuddi baa loo geeyaa lay xalle ka fodo hawshan ayada sheekh cabdiqaadir wuxuu ahaa daraf almansuura iyo jiisu xalay kala bariyey laba wadaad buu la kala bariyey oo caarifiina wayna ku dhaarteen waana ku xilo talaaqeena tabdheh wuxuu hi awliyadu waxay leedahay khawaa'is bay leedahay hawshooduna waa baxur buxuur weeye lama geli karo way dhici kartaa buui adna kaama furmi islaamta adna kaama furmi hore u socdo warkaasay ka soo goriyeen wadaadka wa an yakuuna shayu qadiima wa xadiian fi aanin waaxidin shaygu inuu noqdo qadiim wax hore haddana u noqdo xadii wax cusub fii aanin waaxidin fii laxdatin suuragal ma waxyaabahaasoo dhan wuxuu caqligu iska suuraysanayo aniga wiilka ilmihi yaraa kugu mitaal habeenka u dambaysay awaliyaad marka saasaa loo yidhi masalada marka awaliyaadka ama badaahil cuquulku laa takunu lilbahaa'imi wاlmajaaniin wالsibyaani hayr اlmumayiziin ma ogaan karaan bahaa'imtu hawshaa ma ma garanayso alwaaxidu nismi agteeda ma adaa daruuryama haye ma sacya lax iyo mxuu aha dameer iyo faras baa garanhaya iyo awr alwaaxidu nisf الاثnain badaahil cuquulku waxaa iskhaas u leh qadaayaadkaas iyo macluumaadkaasi dadka iyo caqilka wax garanay bahaa'imta iyo majaaniinta iyo caruurta aan waxba kala soocayna caqli weli aan yeelanayo waxay shuqul kuma ilaha shuqul kuma ilaha marka waa cilmi u khaas ah liman yacqilu iyagaasa hawshaa fahmi kara hawshaa garan kara taas marka waa iska dhib yar tahay oo waa iskaga tegayna wa fii macnaaha waxaa la mida badaa'ihda ama awaliyaadka alqadiyaة اlatii qiyaasuha macaha kaاlarbacati zawj linqisaama bimusaawiyeyn bimutasaawiyeyn wayusama cilmuha alfiri baa la yidhaahdaa waxaa la mid ah waa adaruraat sit baan wadnaa tii labaad baynu hadda maraynaa tii saddexaad baynu bilow alxisiyaad waad soo marteen middaa hore ee lagu ogaaday bilxisi اlmaxdi waxaa loo yaqaana xisiyaad waxaa la yidhahdaa mushaahadaad waa daruuradii koobaad wey tii labaad maxay awaliyaad ama badiihiyaad tii saddexaad ba hadda bilowdeen waxaa la yidhahdaa wa fii macnaaha macnaheeda waxaa la mida ah, yani oo la xugma weeye xagga faa'iidaynta cilmiga daruuriga ah alqadiyatu ay xugumka weeye khabarka allatii taasoo qiyaasuhaa qiyaaskeedu macaha uu la socdo waa qadiyo qiyaaskeedii wadata macaha xidaaha wasiqaauhada wey wadalika kalarbacati zawjun waxaa tihi alarbacatu afartu zawjun waa tiro dhaban ah tiro dhabanoo shafca ah weeyaa tidhi linqisaamiha qaybsanka ay qaybsamayso marka ay qiyaaskeeda u wadataa bimutasaawiina laba isleeg ay u qaybsamayso wayusamaa waxaa lagu magacaabaa cilmuha ogaanshaheeda la ogaado waxyaabaha noocaasana alfiriyu baa la alfiriyaat ayib marka sheikhu saasuu kugu tacriifiye waa iska dhib yartahay wadaadana ku tacriifiyaan waa maa yaxkumu alcaqlu biha biwaasitatin laa tagiibu can اdihni wadaadana qaabkaasay u tacriifiyaan dhibba ma laha waa maa yaxkumu اlcaqlu caqligu wuxuu xukumahayo wey biwaasitatin buu ku xukumi laa tagiibu can اdihni caqligaa go-aan gaadhi markuu go-aankaa gaadhayo xukumka uu gaadhayana wuxuu kaalmaysanayaa qadiyad maskaxda aan ka maqnayn maankan aan ka maqnayn oo hadii kor xaadir ah biwaasitatin laa taqiibu can الdihni cinda الtasawuri lilmaxkuumi calayhi wاlmaxkuumi bihi bay yidhaahdaan ayb marba waa xugumu caqligu gaadhayo isagoo adeegsanayo dhaxtaal ama wasiilo aan maskaxda ka madhnaanayn had iyo goor nin walba caqliga uu garanayo waa markaad fahanto maxmuulka iyo mawduuca ama maxkuumu calayhiga oo mawduuca aan u jeedna ahadka xukunka la saarayo meesha xukunka la saarayo iyo maxkuumu bihigii oo xukumka laftirkiisa oo ah hadda alarbacatu zawjun arbacadu hadda waa mawduuc waana maxkuumu calayh matamise maaha zawjunna maxaan leenahay waa maxmuulkii la xambaarsanaa ama waa maxkuumu bihigii ama waa xukumkii waxaa jiraadaaba dhib babala marka waxaa loo jeedaa uun khabarkay mubtadaha haddaad aragto unbaa lagu leeyahay midna waa mawduuc midna waa maxmuul ama midna waa musnad oo waa zawjka midna waa musnad uu leeyahy waa arbacada laakiin xoogo waxaa laga yaabaa in ishkaal kaa galo maxay tahay macnaheedu waa qadiya man qiyaaskeedi wadata qiyaaskeedi wadata muxuu oga jeedaa sheekhu afar iyaguna qolyaha manaadiqada mutakalim ba oga jeedaan haddaad afarta fahanto afar maxay tahay waa tiro u qaybsami karta afar meeloodoo isla eg waxaa kaloo u qaybsami kartaa laba meeloodoo isla eg waa tiro u qaybsami karta bimutasaawiye laba dayb ma waad suuraysato fahamta intaas waxaa kaloo fahamtay zawjiya maxay tahay azawjiya waa tiro dhaban ah waa tira u qaybsama karta laba isleeg laba ku qaybsanto ay dhammaynayso waxna ka soo hadhay tirooyinka leendhaban iyo kisi iyo muxuua tiro mutaxan baa loo qayba inagii kusoo dagaalana may xaggee yahay minhaajku waa kitaab alfara'id almuhim intaa markaad fahamto zawjiye haddaad macnahay tahay tiro dhaban ay tahay afarna aada fahanto inay tahay tira u qaybsantaa laba isla eg qiyaas baa kuu soo bixi qiyaaska kuu soo baxi waa maxay alarbacatu waxaadii munqasimatun ilaa mutasaawiyeyn haddii afartu waxay u qaybsantaa laba isla eg wa kullu cadadin yanqasimu ilaa mutasaawiyeyn fahwa zawjun faاlarbacatu zawjun iyaaskaa meesha yaalee maskaxda ku duuban wuu qarsoon yahay hadda wuu libidhsan yahay maadaamuu iska macluum yahay horaad oga boodaysa arbacatu zawji waa iska waadix waad leedahay waa qadiya qiyaasuhaa mac waa sidaa waasitada xaadirada ah ee laa taqiibu can idihna waa maxay waa alinqisaamu bimutasaawiyeyn ilaa mutasaawiyeyn baa ah waasito isku xidhaysa arbacada iyo zawjka arbacaad suuraysatay zawj baad suuraysatay waxaad leedahay alarbacatu waa zawj limaada liannaha tanqasimu ilaa mutasaawiyeyn waad goys maxaad qiyaaskii waad ka aamustay iyo tarkiibintiisi iyo suuradiisi inaad rakibto waaaddaad haddaad warbadni rabto waxaad dhihi arbacadu waxay u qaybsantaa ilaa mutasaawiyeyn وكل عدد ينقسم إلى متساوين فهو زوج isku aba marka الأربعة زوج baa soo bx إذan waa قضية الحكم على الأربعة بالزوجية قضية loo jeeda inaad أفرta ku xukunto inay tahay tiro dhaban ayaa قضية ah xukunkaasna maxaa keenay waasito قiyaasi oo banaan aan maskaxda ka maqnayn oo had iyo goor kugu duuban oo ninkii garta afar فahma dhabanna fahma zawjiyana fahma u yaalla waa qiyaasaad u baahana inuu kuu sheego ibnu sina walaa muxuu afaaraaba iyo balaayi midna ay kuu sheegaan ilahay baa maskaxdaada ku dubay wey waxaad u baahan tahay keliya haddaad warbadni rabto in lagu fahansiiyo sida loo dhiso qiyaaska mantiqiga ah weliba shakligiisa koobaad qiyaaska iqtiraaniga ashakl awal marka waad fahanteen baan u malay waxa looga jeeda waa qadiya qiyaasuhaa ma aha anaga waa na dhibi jirta lakin hadda idinku waydin fududaa laga yaabo alfidriyaad saasaa looga jeeda fidriyaad arbacada bese maaha haddaad xukunto hadda alaaood inay tahay tira muxuu ahaaye kisi ah ama aad xukunto tira inay tahay fardi ah nafs alqadiya wey alaaad fahmi fardi wuxuu yahay ama awal wixii aad fahmi oo xaggaas tirada kadib maxaad dhihi alaaada ooma qaybsanto ilaa mutasaawiyan baad dhihi cadad walban u qaybsami kari ilaa mutasaawiyeynna fahuwa fardun faalaatu he irdu wadnaha ku dhufo waa isku dhammaatay idan arbaca besa ma aha arbaca besa mae meelo badan bay kuu geli kartaa ayaan iskaga tagna ila tahay taas fitriyaad baa la yidhaahdaa ilaahay baa ku abuuray weeye qad fatara alcuquula biistikhdaami hadihi alwaasita waasitadan cad ee qiyaasiga ee dhalinaysa natiijada daruuriga ah inay istikhdaamto ilaahay baa ku abuuray weeye aadamahay umka aan iskaga socon saddex waxaad maraysaan daruuriyaad iyo caqliyaad xaggeed u socotaan caqliyaadka qaybiya xisiyaad iyo badiihiyaad ama awaliyaad waxaad tidhaahdaanba iyo fitriyaad baad maraysaan ayib wاlcaqliyu ima bibadiihatihi aw bifiطratihi aw binadarihi buu kuu maraya hadda waima binadari nadar اlcaqli ay isdaal اlcaqli caqliga daliishigiisa shaygan ku ogaanaysa xukumkan aad gaadhay iyo waxaan aad xukuntay iyo go-aankan aad qaadatay waxaad ku ogaatay binadarin caqliy ay bistidlaalin caqliy kii hore muxuu ahaa daruuro badiihi firi buu ahaa kan waa maay kaama wuxuu u baahan yahay inaad fikir buu u baahan yahay daliishi buu u baahan yahay marka waa inaad baraahiin iyo adila la timaado saasaa nadariga loo yidhi wa huwa nadarigina maa laysa kadalika waa waxaan ahayn badiihi iyo firi midna aan ahayn wa huwa maa laysa kadalika ay waa maa laysa bidaruurati اlcaqli ama firi ha noqdo ama badiihi ha noqdo wayusama waxaa lagu magacaabaa alcilma bihi ogaanshaha kaa la ogaadana nadari baa la yahdaa ayib lannahu qad culima biاlnadari wاlistidlaali wاltafakuri wاlta'amuli ee laguma ogaanin biاdaruurati walaa biاlfitra laguma ogaanin idan waxaanu dhammaynay alcaqliy اlmaxd iyo alxis اlmaxd caqligii maxdiga ahaa iyo waa muhiim masaailkan inaad fahantaan muhiim waa asaasiyaadki macaarifta wabay ku kal waba ku yeeli mayso macaariftay kuu kala sooci meeshaad istidlaal ka bilaabayo meeshaada ka bilaabayna horta waa inay kuu kala soocantaa kuwan lixda ah istilaalmaba galaba shuqulba kuma lihi dadkuna waa u saman yihin wixii caqli leh iyo wixii aan caqli lahaynba qaybta hore xisiyaadka soomeynan soo marin wuxuu u gudbay muujibku walmuujibu yaqiinta iyo qaciga waxa waajibiya baynu soo wadnay wاlmurakabu ima min caqli wa samci biwaasita takarurihi wa huwa الtawaatur wayusama اlcilma bihi yusama اlcilmu bihi tawaaturiya wasayaأti bayaanu min taqsiim اlisnaad halkaasuu tiina marka ku dhuftay wاlmurakabu yacni muujibka murakabka ee laga sameeyey ama la iskaga keenay laba gabal min caqlin aw min xisin asna haddii xisigaa qaybsamay xisigaa moogta waxaan u kala qaadayna markaan ee caqliga la tarakubahaya xisiga ee xisiga caqliga ku biirahay waxaan leeyahay imaa inuu samci yahay inuu yahay hayra samci xawaasul khamsu shan ma ahayn samcigii baa qaybsa mar marna hadhahaya marna la soconaya marka wuxuu yidhi almurakabu imaa inuu yahay min caqlin wa samcin caqli iyo samci baa israacay samciguna wuxuu ahaa qayb ka mid a ah min alxisiyaat aalat samci xaasat samci baa hadda waxay la shaqaynaysaa caqligii wlmurakabu ay muujib murakab muujibka murakabka imaa murakabun inuu yahay weeye min caqlin wa samcin in maal iyo maqal iyo laskaga keenay aal caqli laskaga keenay biwaasitati takarurihi ay biwaasitati takaruri samci samcigiibaa soo noqnoqonaya shaygiibaad in badan maqlaysaa adoon weligaa baqdaad arag yaa wadaad baa baqdaad magaala weyn baa jirto ku taalla bariga dhexo oo meel ciraaqliga ku taalla ku kalaa kuu yimid mid saddexaad baa ku yimid koox dhanoo guuraysaa kuu timid iyaguna way sheegeen boqol ruux ama laba boqol ruux markay baqdaad ka marhatakacaan nin walbana siduu u tilmaa maaad aaminaysaa waxaad ku dhaaran oo jaamac carcaarla ku maraysaa baqdaad inay jirto magaalo weynoo meeshaa ku taalla tahay weligaan indhaha maadan saarin seed ku ogaatay waxaa kugu soo noqon horta maqalkii dhegtaadii baa daashayba baqdaad baqdaad baqdaad dhegtu weba ku daashay o caqliguna marka wuu taxliilinaya warkaas wuxuu leeya intaasoo ruux oo mid mid la dhashay aan jirin oon wax dana kaa lahayn oo afaaradaba aan ku jirin maxay iskugu raacayaan uun baqdaad iyo hawshaa u wadaan ogoobay intaasoo ruux beeni ma sheegayse baqdaad ku dhaaraad leedahay yaa iskaalmaystay caqli oo hawsha taxayli oo furfuray oo farmasiyo geeyey iyo maqal badan maadada la furfurayaa keenay maqalkaa keenay furfuraha meesha fadhiya odayga furfurhayana caqli saasaa lagu yidhi biwaasidati takaruri takaruri sami caqli u keligii ma keeni karo asagoo halka iska fadhiya badad ma ogaan karo abadan baqdaad adoo halka iska fadhiya baqdaad baa jirta oo miyaa lagu waxyooday ma soconayso caqligu marka waa inuu kaashado aaladaa samciga wa huwa tawaaturu baa la waa tawaatur ay tataabuc waaad ku marateen de bayquniyadaad ku marateen baylata wa yusama alcilmu bihi waxaa lagu magacaabaa aw alcilma bihi tawaaturiyan baa le iska daba tage intuu iska daba arooray oo iska daba yimid oo kugu batay baad kadibna go-aan ka gaadha wasayaati bayaanu caddayntiisu waa iman doontaa min taqsiim اlisnaad isnaadka muku hadlayo ariiqatu hubuut daliil markuu ka hadlayo ilan daliilkii in la sugaa la rabaa duruqdu adilada ku sugnaata waxaa ka mid ah alisnaad daliilkii aad daliishan lahayd suguddiisi baa lagaa rabaa suguddi weeye marka mid halkaas ku keeni doona insha allahu tacala tawaaturka iyo axaada waa iman doonaan iskaga tagno waxaa laakiin u baahan inaad fahanto meeshan markaad marayso farqun ee qadiyo cayn iyo samciguu ku leeyahay xukunkuna qadiyo guud buu qaadanaya xukun guud buu ku siinaya aduu waxaad maqashay dhawaq baqdaad baa jirta tilmaam baad maqashay waxaadna ku maqashay dhawaq baad maqashay tilmaam baad maqashay waxaadna ku maqashay bixaasati samci dhegtaad ku maqashay laakiin warkaa aad maqashay inaad xukunto ma mise waa been yaa iska waa tasaruf caqli ah ninkii baad fiiran qaabkuu yahay warkuusuu isu daba dhacay inta ka uu yimid intay dhan yihiin marka waaa intanoo nin ah waa maxay waa jamaacatu yastaxiilu tawaauhum cala go-aan baad gaadhaysa idan maqalka aswaadda weelaynteeda maqalkeeda waxaasoo dhan waxaa iska leh xaasatu samci ama alxukmu in la xukumo bikadibi alkhabar aw sidqihi la xukumo waa maxay waa tasarufun caqliy waa go-aan caqligu uu qaadanay marka taa lagu khaldan bitakarur marka kuu yidhi wuxuu meesha ka saarhayaa de axaadigi lanna haddun takarur badan oo caqli kafooqa uusan jirin baashii axaadi bay iska noqonaysa marka caqli muxuu isticmaalay xugga adeegsaday samci maca takarurin ayuu ka gaadhay go-aan oo taxliiliyey tawaturku waa inta aan ka socon idan kaana maxaa la yihahdaa daliilka mutawaatirkaa wuxuu faa'iideeyaa cilmi qaطci ah oon shaki aqbalin oon khada aqbalin buu faa'iideeya marka waa murakab min caqli wa samcin aw ama murakab wey min xisin ayri samcin ayr iyo ayriba waad karta dhiba male min caqli biwaasiطaةi takaruri mushaahadaة watajribaة wayusama cilmuhu tajribiya kana waa maxay waa murakab min caqli wa xisin aan maqal ahayn kore miaalkiiso ah nadrha de waxaanaad wado dhan minhaajada akrida ka mida soo cilmi nadari ma ah laa nikaax ilaa bawleyn waa maxay waa nadari markaad sanadka sugto ood naqliga sugto furfurkiisa fahamkiisa waa maxay luqaad ka ogaan kadib go-aan baad gaadhi muxuu faaiday xadiidku muxuu faa'iday baad leedahay buطlaanan kulli nikaaxin aan lahayn weli hawsan waa cilmi nadari ah lann wuxuu aqbalaa xataa khaa u aqbalaa khilaaf baa ka taagan wa aragtan aimadu fooda isku geliyeen way fara badan tahay ayib marka hawshaasi baa iska dhib yar tahay dhib ma laha waxaa tihi maalan farad walba salaada duurka waa farad baa tiri farad walbana aadaan buu u baahan yahay inta horeo salaad walba salaada duurku waa farad waa maxay waa cilmi qaci ah daruuri lanna adila mutawatira ku timid min kitaabin aw sunati waijmac اlumma laakiin waxaa tihi wakullu fardin lahu aadaan fard walbana in loo aadaamo u leeyahay marka falaadaanu liduhri waajib baa tiri qadiyadana go-aankeeda muxuu ad gaadhay go-aan waxaad gaadhay duhurka in loo aadaamo inay waajib tahay ama ay sunno tahay go-aankaadu ma go-aan nadari ahaa mise waa go-aan qaci ah oo aniga geedi ay cabdulahi isu kugu khilaafi karin adilaad isu keentay daliishatay cumumaad alaabaad ku qabatay go-aan baad ka gaadhay qaybta horaa daruuri ah qaybta horaa daruuri ah hadda misaalkaan kuu sheegay salaadoor waa farad intaasaa daruuri ah wixii dambe waa nadari waa masale manطiqi ee waxay yidhaahdaan annatiijatu waxay raacdaa akhasa almuqadimaat markaad baabulmantiq joogtaan iyo cilmulkalaam joogtaan natiijada xukunka u dambeeya ead qaadanayso waxay raacdaa muqadimaadka midda u liidata laba muqadima adaad natiijo ka dhalayso midda caamiya muqadimo caama iyo mid khaasaad natiijo ka dhalaysay khaasna natiijadu noqonayso muqadimo daruuri ah iyo mid nadari ah iyo waxaad ka dhalaysaa natiijo natiijadu maxay noqonaysaa nadari taan haddaan kuu sheega kowka maxaa tidhi الظuhru waa fardun waa muqadima الsuqra oo ah waa qaطciya wa kulu fardi yusanu lahu اlaadaanu baa tiri waa nadariyo idan faالظuhru aw faاlaadaanu waa sunaة liلظuhri waa natiijada natiijadaani waa nadariyu لأnna maxaa yeelay ixdى اlmuqadimataynba waxay ahayd nadariyo faالnatiijaةu waa taabicaة fي baab الmanطiq لأkhasi ay adwan وaضcaf الmuqadimaat bkhilaaf اladila الشharciya xukumka sharciga ah adilada laga ratibay midka u xoog badan buu raacaa haddaad maala masalo waxaana waad xaaraan baad tidhi waxaad u daliishatay aayad qur'aan oo cad xadiid xoogo muran ku jiro qiyaas aan xoog badnayn ijmaac yaa allah ku socda xukumka maxaan dhahaynaa waa xukm qaطci aan leenahay لأnnahu لأna الxukم الشharciya taabic waa maxay لأqوى الأdilة bkhilaaف النataaئج fي baab الmanطiq faإnaha taabicaة لأkhasi الmuqadimaati وaضcafiha baa la yidhahdaa sida hawshaa waxaa loo yidhina waa masale sharc u baahan cashirka iga mashquulinaysa marka aan iskaga tagno ayb <coughs> marka nadrigu waa baabka dhan ee usuul fiqiga haddaan soo wadnaa iman doon waxaan u dahay waxaa weeye waa kitaabka dhan baaba nadrigaa ku saabsanaan doona waxbaa ku mashquulin sheekhu wuxuu yidhi wa ima min xisin inuu yahay murakab daliilkii muujibkaha ah lilcilmi alyaqiiniy uu yahay mid laga tarkiibay oo laga dhisay ama layskaga keenay min xisin iyo hayri samcin cafwan aan ahayn maqal maca caqlin caqli lagu daray xisi oo aragti ah ama dhadhamin ah ama urin ah ama taabasho afarti kale iyo caqli baa la isku qabanaya kadibna xugun bay soo saarayaan biwaasitati maca waasita takaruri mushaahaati wa tajriba weliba iyadoo lala qabo aragti soo noqnoqota iyo tijaabin soo noqnoqota wa yusamaa cilmigu waxaa lagu magacaabaa tajribiyan baa la yidhahdaa kana mujarabaad iyo tajribiyaad baa kan loo yaqaana waxaan maraynaa cilmigii daruuradii maxaan maraynaa daruuradii araad ma mise hanaad baan marayna tii hanaad baan marayna xisiyaad awaliyaad fiطriyaad mutawaatiraad ama tawaaturi iyo iyo mujarabaad ama tajriibiyaad ayb kalxukmi bianna hada dawaa waxaa tiri waa musakin dawadan baa tiri neerfahay dejitaa xanuunkay qaboojisaa daawadan baa tiri dadkay shubtaa maxaa salomukadu dadkay shubtaabaa sibirku waa lagu baxaabaynu nidhi wadaadda iyagu carabtu siqmonia baa la yidhahda ku miaaliyaan waxay anagu naqaanaa in ku miisaaano xabatulmulug iyo sibir iyo maxaa naqaanaa dacar iyo muxuu aha iyo salamuko ayb middan marka hadda waxaa laisku khaldaa halkan hadda aan marayno iyo waxaa iskaga darmata dadka qaarkood xisiyaadka tan waa maxay waa caqli waxa isku tegay xisiyaad shamigii iyo dawq dhadhamintii iyo urintii iyo taabashadii iyo aragtidii afartaa iyo caqli isku tegayba waxaa ka soo baxay waxa loo yaqaano mujarabaad marka farqi baa u dhexeeya xisiyaadka iyo mujarabaadka khulaasaduna waxaa weeye xisigu qadiyo cayn buu xukumaa qadiyo cayn buu xukumaa maalan can maalinka ugu horreeye goosatay macaani dhaan isku jira wey maxaad ogaata keliya midhahan oo xabaddan ah xabaddan midhaha ah inay dhanaan iyo macaan iskugu jirto kadibna maalin kale haddana geed cambaa sidii buu dhadhamahaya geed kale u dhadhamahaya boqol midha dhowr kunoo midhaad cuntoo camba ah oo alla kulli waa sidii maxaad xukumaysaa cambo walba inuu ka kooban yahay midhihiisu hadduu bislaado dhanaan iyo macaan isku jira xukunkan guud ee ana kula camde waa xulwun xaamid baanteen baanoo mare kula cambe waa xulwun xaamid buu yaqaan carabtii waa dhanaan iyo macaan isku jira xukunka caqliga iskale laakiin carab muxuu keena keliya miduu dhadhamiya wuxuu ka dareemaa macaan iyo dhanaan go-aan qaadashada ah tan waxaa la mid a cambe walbo adduunka jooga go-aanka ayaa qaatay odayga meeshu ku jira qaata ama feedhaha fadhiya isaga u taalla inaad fahanteen baan u malay ayib marka waxay leeyihiin wadaaduhu xisigu inamaa yaxkumu fii qadiyati cayn fardi juziyu wuxuu taabtay uriyey arkay dhadhamiyey buu xukumaya oo fardigaa laftan buu ka ukuma ka hadlaa xabadan minhum buu ka hadlaaya laakiin xabadan in looga qiyaas qaata wa xabad walbo adduunka joogto kullu fardi min afraadi muxuu ahaa cambe inaad uga qaadaato midaan yaa iskale xukumkaas caqligaa iskale saasaa lagu yidhi waa murakabu min xisin hayri samcin maca caqlin biwaasita takarurin wa tajribatin sibir baad soo qaaday waad cabto waad ku shubantay haddana waxaa leekana waa sibir haye waad cabto waad ku shubantay toban goor markaad ku shubanta goan waxaad gaadhaysaa sibirkii muqdisho iyo kii gaarisa iyo kawajeer iyo ka nairobi kulli maxay dadka u shubhayaan haddaan cudurku sibirku qabin sibir oo dhan ba dadka usan shubayn baad leedahay go-aan baad gaadhaysa go-aankaa waxaa gaadhay caqli baa gaadhay wadaad baa markuu ku arkaba matalan xanaaqa bikhi shalay unbayba ka noqotaa indhaha markuu saara wuu xanaaqaaya waad ka tagtay meel kalaad iskugu timaadeen oo dharfayba maalin saddexaad wayba tel bay ka tidhi toban beri markay kugu soo noqdo maxaad aaminaysaa waxaad aaminaysaa ninkan adiga unbaaba dhibahayaba indhuu waxay arkaan ninkaan mar walba afka tuurahaya halay afku tuura maantana afku tuura weligii ha tuur iska dhigi karaa iyadoo warkii indhahu waa iska sida laakiin caqliga wuxuu kumhaya maxaa isku xidhay buu leeyahay aragtidaada iyo xanaaqiisa hadduusan jirin cuqdad iyo cadaawadu ku qabo go-aan buu ka gaadhahaya caqligu laakiin muxuu kaalmaystay aragtida soo noqnoqotay iyo aftuurka wadaadka waad fahamteen baan u malay macnuhu marka macno qaabkaasaa laga hadlahaya marka yaan la isku khaldin marka xisiga dareenka uu dareemayo afraadda fardi fardiga iyo xukunka guuda uu qaadanayo caqligu nataa'ijdaas soo noqotay uu ka dhalinayo waxay yidhahdaa maalan annaaru waa muxriqa ama waa saacida wاlxajaru haawin dhagax la tuuraba arto hoos soo noqonaya dab marka la shido korun ah. dabka haddii la shido olku xaggee si walba haddaolhoorbu aadahaya dabkan markii la shiday inuu kor aaday waa hal dab mid kalaa la shiday haddana kor buu aaday ku kalaa la shiday kor buu aaday dab marka la holciyaba muxuu kor ugu baxaa waagi dambe go waxaad gaadhi annaaru waa saacidda dhagaxi marka la turo hoos buu soo ordaa cufisyiday jaadibiya hawlaha iyo dambeeyaan hoos buu soo aadaa caqligu marka soo noqnoqodka dhagax walbao cirka loo turo uu soo noqonay muxuu ka qaatay anna kulla xajarin waa haawin wuu hoobtaa buu leehay kulliyada iyo qadyada caamka go-aanka waxa gaadha waa maxay waa caqliga xaggee ka qaatay soo noqnoqod dhaga hoobanaya kan waa hoobtay kii shalay waa hoobtay ku kal idan alxajaru haawin wannaaru saaciddaad leedahay marka idan afraadda waxaa iskale waxaa lagu haleelayaa afraadda bilxisi baa lagu helaya ima bibasari biru'yati aw bilamsin aw bishamin aw bidawqin taabashadaa soo noqotay ama urintaa soo noqotay ama maxaan leenahay yaladhamintaa soo noqotay iyo caqli wuxuu ka dhalinhayaa xugun guud waxay dhaheen sawt اlbubli waa xasan wa sawt ximaari waa qabiix bay dhan wadaado xaggee laga dhaliyay kuliyadaas dameer walba qaaqidha dhagan baa dadka dilaaca baalkan ciowga ama shimirtan bulida la yidhahdana way cod quruxsan tahay shimbir walboo bule waxaad ku xukuntay cod quruxsantay maxaad ugu xukuntay buli walbood aragto ama aad maqasho codkeeda waad u bogtaa un marka waxaad tihi qiyaasan waa haluma jaraad leedahay waa haluma jaraad ku dhufanaysa go-aanka waxaa qaadanhaya caqli inaad fahanteen barma waxaan ujeedo inaad garateen aan ka socon marka waxaa kuu soo haray marka inaad kala qaado cilmiga tajriibiga iyo midka xisiga ahaa alfarqu bayna الtajriibi wاlxisi waxaa weeye farqiga udhaxeeya midna waa bikhtiyaarika midna waa bigayri ikhtiyaarik tajribadu waxay ku timaadaa ficlu insaani waاkhtiyaarihi adaa jaribahaya kan bal dhami kii kole inuu yahay waad dhaminaysa kan bal fiir kan bal fiir kan bal fiir dhakhaatiirtu hadda maxay isticmaalaan kanay isticmaalaan daawa la samayn kadib waxaa lagu tijaabin doofaar daanyeer way socon jiir feedhaha kaga mudsay u socto aad maxaa leeyahay daawada waxay daawo u tahay cudurkaa cudurka dadkaa loo qaybinaya maxay adeegsadeen tajriibi wey marka alfarqu bayna alxisiyaati wاlmujarab waa maxay midna waa biاkhtiyaarin wa kasbin min alcabdi midna waa maxay biayr ikhtiyaarika wey adoon iska fadhiya ad codka maqlaysa madaa khiyaar leh oo kugu dhicindhihii bab khiyaar ma jiro kadibna go-aan baad ka qaadan xisiyaadku marka waxaad adugu aadan jarribaynin oo ma aha wax ikhtiyaarkaada ku xidhan ama kasabkaada ku xidhan ayib aad oo adug goos inaad goosato ood qaniintaad leedahay mooyaane dhadhanku horay aladaa go-aan ka qaadanaysa wax adugu marka aad jarribayso ma aha ayib waxaad adugu aad ku leedahay khiyaar ma aha ujeeda cafwan oo khiyaarkaada ku xidhan marka farqigaasaa u dhexeeya idan cilmigii marka hadda u dambeeya mutawaatirka iyo kan mujarabka aba laysa xujatan cala alkhayr iska ogaadaa laysa xujatan cala alkhayr ninkii tajribadii aad martay maraa kula garanhaya hawshaa laakiin wadaad dhagoyno weligay wax tijaabinin dad ku akhrido salmaka waa lagu shubmaa urwadaad hay weerinin ba ku leehay daawadan waa daawo aday ku taalaado cumbule dameerahaasi lannu balay ugu arkaaba marka man jaraba mila tajribatika ayaa kula fahamsan cilmigan yaqiiniga ah ninkaan tijaabadaada oo kala haynin waa jaahil marka cilmiga tajriibigaa laa yakuunu xujatan ilaa calaa saaxibihi aw man jaraba mila tajribatik ama nin tijaabiyisaad u tijaabisay kadalika almutawaatiraat ninkii intaasoo goor baqdaad ama nairobi ama meheblo maqlay ama wadaad hebel maqlay agtiisa cilmiga waa maxay wadaadka inuu jiro oo uu mawjuud agtiisa waa maqtuuc yaqiini wey laakiin ninkaan weligii maqlin walam yatawaatar cindahu muxuu ka yahay jaahil marka cilmigan marka tawaaturiga midkan tajriibiga ah ma aha mushtarag ma aha mushtarag ayib wuxuu u gudbay sheekhu waama dalika biwaasitaةi qaraa'ina qawiya tuahiru jasma اlxadsi bihi wayusama cilma xadsiya tii u dambaysay aduriyaat si alxadsiyaat xadsigu asalkiisu waa adoraska iyaas waad uduraysaysaa iyaasaysaa takhmiinkaoo kaleu la macno yahay ma alia ama waa maay ama dalia yani maca xisin buu ujeedaa murakab soomena soo mare min xisin hayri samcin oo maca caqlin ah biwaasita takarur takarur mushaahadatan oo tajriba waama dalika biwaasita qaraa'in ay waama dalik waama maca dalika wey cafwan waima dalika biwaasitati qaraa'ina daalikadu waxay u laabanaysaa kii hadda kugu dambeeyey oo xisiga ah aan ahayn samciga wadaadan waxay leeyiin maya intuba isku dar oo maxaa yeele xatiyaadku alxawaas alkhams oo lagu daray qaraa'in wey xawaas alams oo macnahaasana sax ah inaan la kala reebin marka dambe biwaasitati qaraa'ina calaamado iyadoo loo sii maraya qawiyatin xoog badan tuairu saamaynaysa ama keenaysa jasma alxadsi oo darasku inuu gooyo bihi ay bilmacluumi aw bilcilm ayib wayusama waxaa lagu magacaabaa xadsiyan baa xadsigu luqa ahaan waa altakhmiinu wاtadanun isilaax ahaanna waxay dhahan waa cibaara can surcati اlintiqaali min almabaadi ila almaaalib bay yidhahdaan yaanu kugu wareerina waxaa weeye un in xawaasta waxyaba aad ku dareentay een yaqiiniga ahayn aad qiyaas ku darto qiyaas aad ku darto caqli ah maxaa yeele tafakurna ma tafakur waa waa nadar fi اdaliil qolyadan waxay ku tacriifiyaan tacriifka u roon haddaa idiin sheego waa maa yaxkumu bihi اlcaqlu xadsiyaadku maa yaxkumu bihi اlcaqlu biwaasitati takraar lihayin biwaasitati takraar lishayin min gayri ficli wa tajriba waa in caqligu uu shay xukumo muxuuna u xukumayaa shaygaasaa soo noqnoqday adoon wax ficila la imanin tusaale gaaban xadsiyaadka haddaan amile ka bixino maalan ceelasha ku agyaalla webigo kale remigu way yaqaanaa hawsha ayadaa ceelkaasi markuu webigu biyo keene uu biyuhu ay bataan ceelku wuu soo buuxsamaa asna biyusu way bataan webigu hadduu biyo yareeyo guro ceelkuna wuu gurahaya ceel baad ag deganayd ood ka dhaansanaysay mar walba webigu uu biyo keeno ceelkii cirku iman markuu webigu biyo yareeyo ama waxaa noqdo biyihii waa yaraanaya maxaad hadda isticmaalaysaa waasitat xaasat اlbasar ru'yaad isticmaalaysa laakiin maxaa soo noqnoqday irtifaacu maai الnahar waاnkifaaduhu kulama اnkhafada cafan maa اlbir aan dhaho irtifaacu maai اlbir waاnkifaaduhu kulama اrtafaca الnahru aw inkhafad mar walbo biyaha webigu ay guraan ama ay kor noqdaan ceelkuna aalic naazil buu ku jiraa mar waa soo kaca mar waa degaa mar waa soo kaca waxaad leedahay go-aan waxaad qadanaysaa ceelka biyihiisu waxay ka yimaadaan ishiisu waxay ka timaadaa baad leedahay webiga limaada haddaysan ka iman lahayn webiguna uusan lug iyo faragelin kulahayn ceelka mar walba oo webigu biyo keeno ceelkuma biyo keeneen mar walba uu gurana ma guureen baad leedahay xadsiyaad waa middaa ah. adugu kuma lihid wax awooda ceelkan biyihiisa korna ma soo qadaysa hoosna ma celinaysid webiga marna marka marna ma celinaysid laakiin adugu ishaaduba aragta hawshii waad aragtay idan xisi baad isticmaashay biwaasitati qaraa'in tuahiru jazma alxadsi ay altakhmiini watadanuni bihi ay bilmacluum aw biqadiy waad jasminaysa waxaad leedahay maaun biri waa mustamadun min maai nahri baad leedahay go-aan baad gaadhaysa xiliyaha ay dabayluhu jiraan daaqadaha haddii la xidho aroorti waxaad soo kacaysaa daaqadoo biyo ka da'ahayaan maalmaha kale ma mar walboo daaqadaha la xidho o dabayshu ku dhacdo biyaa ka da'ay waxaad leedahay waxaad malaysay in dabayl socota ay wado biyo dabayl qoyan baa derbiga ku dhacaysa dabayl qoyan baa derbiga ku dhacaysa derbiga ku dhacaysa kadibna biyihii baa meesha ka dareerahaya hawsha hadda intay kugu soo noqnoqto aada go'aansato rutuubada iyo qoyaanka daaqadaha wuxuu ka yimid bisababi alriyaax albaarida aw aradba ee ku dhacday derbiga bidaliil haddii weel biyo lagu kariyo oo daboosho isla markaaba dabalku wuu qoyahaya biyaha ka daana xagey ka timi biyahaas uumiga maaha maaha uumiga biyaha ka baxay wuu qoyana hawo qoyan bay ahayd biyihii markaad kariso uumigan biyaha ka kacaya waa qiiq qoyan oo biyihii dheriga ku jiray wata asigii baa ku dhacaya derbigii kadibna meeluu maru waayo biyihiisii caadigu noqonaya iskugu tegayaan meesha waa ninkii hadda goor ka sheekeyna alimaam iyaas ibn eh, almuzani yaa derbi arkay baa le meel yaroo ka dilaacsan oo qoyan derbi shumito ah markaasuu meeshaas wax nool baa ku jira bu ha la dilaaciyo shay nool oo neefsanayaa ku jira bu ninka qaadiga ah aqda qudaad gu dhashay baa soddon saxaabi baa u ducaysa walimadiis xaqiiqadiis marka nin barakaysan buu ahaa waxaa sidaa baa le wuxuu hi meeshaas derbiga oo dhan meel qoyan ma lahabu meeshaa laakiin oyaan bay leedahay xayawaan neefsanaya ayaa neefsi derbiga ku dhacaysaa buuri neefta qoyanadii sambabaha ka imanaysay ee qoyaanka wadatay ayaa derbiga ku dhacaya marka biyay isbedelaysa meeshii waa la fujiyey abeesaaba ku jirta masbaaba ku neefsanaya meesha dhex fadhiya marka waxaa weeye taasoo kale waa maxay adiga waxaad samaysay ma aha waad aragtay wixi baad soo noqnoqday kadib waxaad ka qaaatay qiyaas kaaga soo baxay hawshan hawshan inay ku xidhan tahay tan haddii la waayo tana la waayaya tan haddii la hela la helaya talaasum baa ka dhexay idan waxaad malaysay hawshaa inay sidaa tahay malahaad isu socd usoo noqnoqonaya wuxuu gaadhay yaqiin xadsiyaadku macnahaasa loo yaqaana amilo badan bay wadaaduu ka bixiyaan adugu inahaas aan ku dayno wayna fara badan tahay sheekhu wuxuu uhi falxadsu wain lam yufid اlcilma binafsihi qiyaasku iyo odorasku yuusan cilmiba faa'iidaynin yaqiin binafsi asaga laf ahaantiise laakinahu afaada alqaطca wاlyaqiina bilqara'i soo noqnoqodkan amaaraadkan qariinadan kolba la xidhiidha biyaha la xidhiidha neefta la xidhiidha dabaysha qoyan wixii amilada aanu bixinay waxa uu ku faa'iidanaya way fara tahay way fara tahay marka meelo badan baa la geliyaa meelo badan baa la geliya ayb wakada waxaa lamida meeshan xadsiyaadka meesheedu waxyaaba badan baa ku gelaya cilmi walba asalkiisu nadari ama dani ah ama mar kalaba mashkuuq ah oo bisababi altakarur wاlqara'in wاlamaaraat ku faa'iideeya yaqiin ayaa kuu gelaya xadsiyaadka oo lamid ah wakada waxaa lamida ah kulu daniyin daliil walboo dani ah oo qad taxtafu ay ku hareer ku geedaamanayso bihi asaga qaraa'inu yani waa dani laakiin amaaraadba xagga ka yimid xoojinaya wuxuu asagu tusaayay taxtafu hareeraysay ama ku geedaamatay qaraa'inu fayasiru wuxuu noqonayaa biha bisabi اqaraa'ini cilman ay qaطcan buu noqonaya ayb marka eh, farqiga u dhexeeya marka mujarabaadka kana waa maxay mujarabaadku waa bاkhtiyaarika wa nadarika wa ficlika wa takasubika kana waa maxay bغayri اkhtiyaar aduu ubaad arkaysaa waxunbad la yaabi soo noqno soo noqno ayib asaguna xadsiyaadku khulaasadu waxay noqotay waa maa yaxkumu fiihi اlcaqlu bxadsin mufiidin lilcilmi bxadsin ay biamaaraat waqara'in tufiid اlcilma ayib intaa marka aynu ku dayno marka way dhammaatay eh, adruuriyaat sit maxaa dhammaaday alxisiyaad waad soo marteen mid walboo daruura ah oo hadda laguu sheegay niman xanuunsan baa ka murma daruuro sideeda adduunku lagu sallimahaya siyaadka aad soo marteene niman baa waa leeyihin cilmi ma faa'idayso maxaa yeelay waxaad arkaysaa ul toosan bay dheheen ul toosan oo biyo ku dul taalla oo biyaha qallooca ka muuqanaya ushu hadday toosan tahay oo ay dhahda run sheegahayaan ushu hooskeedu biyuhu maxay ugu qalqloocdeen yani way inkirahayaan shay walbo biniaadamka fayow ee badqaba agtooda daruura iyo cilmi yaqiini ka feeday qolya xanuunsan baa ka murmaaya marka dadka xanuunsan farahooda faraha ka qaad ee intii biniaadamka roonaa ka wada hadlay waxaad soo martay alxisiyaat alawaliyaat alfitriyaat almutawaatiraat almujarabaat iyo alxadsiyaat wuxuu ihi sheekhu marka lixdaa waa daruuraat sit intaa waxaan ka ahayn ee min alculuum waa cilmi nadari ah waa cilmi nadari ah aan danni ah yaqiini aan faa'iidaynin cinda alculamaa sheekhu wuxuu ku yidhi فاljزم لغayri muujibin mima sabqa وnaxwuhu yusama اctiqاada صaxiixa وتaqliida muujibkii اxtiraaزaadkiisii aynu yaa hadda u dambeeya horan muxuu ahaa aljazmu maca muطaabaqaة الwaaqic limuujibin ay lidaliil yuujibu dalika laakiin haddaad aragta nin hawl go-aaminay ma jira leh ama wuu jira wuu go-aaminaya wuxuu waafaqsan yahay waaqac iyo waxa jira laakiin daliil ooma haysto faljasmu go-aamin xugum la go-aamiyo almuaabiqu luqa dabca weli kuu qadanaada meeshana ku jirta oo weliba go wuxuu waafaqsan yahay xaqiiqada jirta ayib ligayri muujibin ligayri daliilin daliil la-aan oo mimaa kii kamida sabaqa soo hormaray adiladii soo hormartay xisiyaadkii awaliyaadkii fiطriyaadkii tawaaturiyaadkii muxuu ahaaye mujarabaadkii xadsiyaadka u dambeeyey iyo wanaxwi lahamadoo ah kullu daniyin kullu daniyin afaada alqaطca biاlqara'in ayib yusama waxaa lagu magacaabaa jasmiga aan daliilka lahayn ictiqaadan saxiixan baa leedahay ictiqaadan waxaa loo yidhi lianna saaxibu ictiqada wa jazama bihi ninka waxaan aaminsanaa wuu aaminay wuuna go-aamiyey saxiixanna maxaa loo yidhi lianna waa muwaafiqun lilwaaqic caamay muslimin adilo aqoon hadduu aamino jannadu inay xaq tahay aakharana muslimiintu ay gelhayaan maxaad leedihiin waa ictiqaad saxiixa limaada wuu jasmiyey wuxuu aaminayna waa dhab laakiin ma hayo daliilkii hawtaa tusi lahaa ictiqaad saxiixa wey wa taqliidan baa la marka loo qurxin hayo magac fiican la siin baa ictiqaad saxiixa la yidhahdaa marka lagugu xumaynaya taqliid baa la dhihi taqliid iyo ictiqaad saxiixa waa isku mid lanno waxaad ku raacdo ood garba tabsatay axadka kuu sheegay ana aljannata xaqun wa ana naara xaqun waxaa geli dadka iyo dadka ruux baad ku raacday waa masle lagu isku khilaafo caamiga muslimka wax yar fahansan hal aayad buusan aqooni muqalid miya mise ma oo masle lagaga hadla caqaa'idka laakiin muhiimaddu waxaa weeye nin walbo shay go'aansada go'aankaasna uu saxan yahay fii xaqiiqati اlamr daliilla aan u garanaynin maxaa la yidhahdaa ictiqaad saxiixa ama muqalid calaa ra'yin wallahu aclam wa ama daliil habeen dambe aynoo noqdo insha allah yar dheertaan u malaynaya